alxamdu لله رب alcaalamiin وصلى sala allahu cala وعلى wacala aali muxamed wa salama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati albaqara aynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda boqol iyo konton iyo afar min suurati albaqara allah waxauu yidhi walaa taquluu liman yuqtalu fii sabiili illahi amwaat walaa taquuluu ha odhannina liman yuqtalu kii lagu dilaayo ha ku odhanina fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa lagu dilaayo bimacnaa lagu dilay amwaatun ay hum amwaatun waa qaar dhintay ha ku odhanina bal axyaaun ay bal hum axyaa iyagu qaar nool weeye walaakin laa tashcuruun ha yeeshe waydaan garanaya siday u nool yihiin walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wa naqsin min alamwaali walanfusi walthamaraat wa bashir alsaabiriin aayadda aynu laqbaynay waxay ku saabsan tahay dadka jihaadka ku shahiidnimo qaatay ama lagu dilay allah wuxuu inaga reebayaa in la yidhaahdo waa dhinteen amwaat in lagu magacaabaa laynoo diidayaa waxaanu allah inoo sheegay inay nool yihiin nolosha waxaa loo jeedaa noloshii adduunye ma aha waa xayaatun barsakhiya waa nolol yacni markaa xabaalaha ama barsakha ku sugan weeye oo waxaa loo qaybiyaa daaraha saddex daarood daaru dunya iyo daarulaakhira iyo daarulbarsakh oo u dhaxaysa labada daarta adduunye waataynu joogno daarta aakhirana waata waa aakhiro waa dambaysaa waa yowmulbacsi wixii ka dambeeya ayaa aakhira ay ku dhici yacni xaqiiqatan daarulbarsakhna labaday u dhaxaysaa oo waa inta hogtaa dhexe lagu sugan yahay ee xabaalaha lagu sugan yahay oo bimacnaa qofka adduunyadiina ka tegey yowmulqiyaamihiina aanu gaadhin barsakha taasaa la yidhaahdaa waa barsakh bayna addunya waalaakhira waa teed labada u udhaxeeya aakhiro iyo adduunyada u dhexeeya iyadoo haddana ay jirto ictibaar ahaan siin loogu tiriyo xagga aakhiro oo markay culammadu ka warramayaan eh, aakhiro rumaynta la rumaynaayo waxay yidhahdeen waxaa soo gelayaa kullu maa yaxsulu bacda almowt wax kastoo dhacaayo geerida dabadeed waxay ku tirsan yihiin ictibaar bay ugu tirsan yihiin xagga aakhiro ugu tirsan yihiin waana tala soo wariyey alqabru awalu manaazil alaakhira manaasisha aakhiruu qabriga ugu horeeyaa haddana si kale waa uga duwan tahayoo yacni barzakh markaa soke weeye oo markaa waxa weeye bacsigii ama qiyaamadii soo saarkii ka sokeeya weeyaan marka xayaatun barzakhiya ayay nool yihiin baa laga tilmaamayaa noloshii barzakha ayay nool yihiin nabiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiis buu ku sheegay uu ku tilmaamayo arwaaxu shuhadaa'i fii xawaasili tayrin khudrin tasraxu fi ljannati xaysu shaa'at yacni arwaaxda shuhadadu ama nafaha shuhadadu waxay ku sugan yihiin shimbiro gulguladood bay ku sugan yihiin yacni halkan ay soo buuraan shimbiruhu oo markaa waxa weeye calooshii oo kale uga dhigan halkaasoo kale ay ku sugan yihiin shimbirahaasoo cagaaran oo jannada gudaheeda meeshay doonto ka daaqaysaa suma ta'wii ilaa qanaadiila mucallaqatin taxta alcarshi dabeedna waxay ugu soo noqotaa oo markay jannada soo daaqdo ay ku soo noqotaa waxyaalo markaa carshiga sudhan oo qanaadiila bay ku soo noqotaa qafasyo kale ka dhigan taasay dabeedna markaysa waxaan markaa ay ku sugnaataa axaadiista sixaaxa ku soo aroortay saas yadaabay tilmaamaysaa mufasirkuna waxa weeye macnaha xadiiska waa soo naqliyey oo inuu xadiis markaa saa ku soo aroorayna waa sheegay marka yacni waa munacamiin oo waa loo nicmaynayaa oo waxaa loogu nicmaynayaa jannada markaa inay daaqayaan oo marka arsaaqdii jannada ay cunayaan yacni nafaha shuhadadu marka ay cunayaan ayaa markaa loogu nicmaynaya ahlucilmiga qaarkood waxay isweydiiyeen oo yidhaahdeen dee markaynu daahirka ka eegno noloshii adduunye way ka dhinteen yacni marka shahaadadu ictibaarka marka la leeyahay waa nool yihiin maxaa laga tilmaamayaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa naciimka janno ayaa markaa loogu nicmaynayay ay oo nicmada jannada ayaa markaa la siinaya taas qudheeda ishkaal baa la soo arooriye waxaa la yidhi mu'miniinta kaleba yacni markaa naciimka jannada waa loogu nicmaynayaa waa lagu arsaaqayaaye maxay markaa kaga duwan yihiin culamada qaar baa waxay kaga jawaabeen waxay kaga duwan yihiin yaga marka waxaweye mataacimka yacni waxyaalaha markaa jannada la cuno iyo waxyaalaha la cabo ayaa la siinayaa laakiin dadka kale waxaa loogu nicmaynayaa naciim kale markaa naciim dheeraada ayay markaa leeyihiin yacni jawaabta caynkaasa waxa weeye alxaashiyana waa soo naqliyo jawaabaha uu soo naqliyay ka mid tahay ibnu jariir atabarina waa sheegay iyo culamo kaleba waa tilmaameen inkastay soo aroortay mu'miniinta kaleba inay waxa weeye jannada markaa ay markaa daaqayaan risiqa jannada oo xadiis baa lagu soo wariyey nebigu odhanaayo calayhi salaatu wasalaam yacni nasmatu lmu'mini taa'irun yacluqu fii shajari ljanna yacni nafta qofka muuminkaahi waa shimbir daaqaya dhirta jannada markaa waxaa daaqaya xadiiska caynkaasna imaam axmed ayaa soo wariyey waana xadiis saxiixa ibnu kasiirka laftiisuna waa saxiixinayaa oo wuxuu ku saxiixiyey aayadaha shuhadada ku saabsan tan oo kale la mida ah ee ku soo arooray fii suurati aali cimraan markuu fasiraayo ayuu ibnu kasiirku ku saxiixinayaa una odhanayaa waa xadiis saxiixa oo casiis ah oo musalsal bila a'imma ah weeye waayo markaysagaa imaam axmed baa warinaya imaam axmedna shaafici buu ka warinaya shaaficina maalik buu ka warinaya yacni marka waxa weeye yacni silsiladda noocaasa ah ayaa lagu warinayaa yacni marka a'immo ay marka ku taxan yahay marka waa xadiis saxiixa weeye calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa loo yidhi waa nool yihiin yacni dadka qaarkood ba waxay yidhaahdeen waa dhinteen shuhadadu oo yacni markaa naciimkii iyo ladaadkii iyo macmacaankii waa ka go'ay marka dabeedna waxaa loo sheegay hadalkan iyadoo la tilmaamayo inay nicmaysan yihiin oo naciimkii aanay markaa seegin oo loo nicmaynaayo sidaas iyadaaba marka waxaa loo sheega oo loo tilmaamay culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxa weeye sifo ayaa markaysa markaa qadaran waxaa laga tilmaamayaa waa nool yihiin nololay markaysa waxaan markaa gaadhayaan naciimka ay markaa gaadhayaan oo qayd baa la siiso calaa kulli xaal yacni noloshan laynoo sheegaya waa xayaatun barsakhiya maaha xayaato markaa adduunye ma aha ee waa xayaatadii barzakha marka midaynu xawaasteenna iyo dareemayaasheenna inagu ku haleelayno ma aha saas aawadeed buu allah u yidhi walaakin laa tashcuruun ha yeeshe waydaan markaa ogeyno waydaan shucuurayno waydaan dareemayn waxa xawaastiinna ku haleelaysaan ma aha waa wax markaa haybi idinka ah marka noloshana noloshii adduunyada way ka duwan tahay allah waxau idhi walaa taquuluu ha odhannina liman yuqtalu ka lagu dilaayo yacnii kii lagu dilaa loo jeedaa mudaarica waxaa laga tilmaamayaa macno maadi kii lagu dilay ha ka odhanina fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa lagu dilay oo jihaadka ah amwaatun hum amwaatun qaar dhintay weeye hum iyagu amwaatun qaar dhintay weeye sidaa ha odhannina bal axyaaun bal hum axyaa'un ka soo guurtaase iyagu axyaa un qaar nool weeye waa nolol barsakhi ah oo nolosha adduunyada aan la mid ahayn yacnii kayfkeeda iyo qaabkeedana aynaan haleelayn oo garanayn arwaaxdu siday ugu tacalluqdo jidharka way kala duwan tahay alcalaamatu ibnuqayim kitaabkiisa arruux la yidhaahdo waxa uu ku sheegay ruuxda waxa u sugnaaday tacalluqa jasadka ay ku tacalluqayso ama jidhka ay ku tacalluqayso shan tacalluqoo kala duwan markuu ilmuhu uur jiif yahay oo uurka hooyadii ku jiro oo ruuxda lagu afuufo markaa waa nool yahay waana nolol gaara marka dambe waa duunyada yimaado marka uu soo jeedo waa nool yahay markuu hurdana waa nool yahay waana laba kala duwan saddex baynu haynaa marka uu dhinto lafteeda waa nool yahay nolol barsakhiyuu nool yahay yacnii shuhadada tafdiilan unbaa loo yidhi ha ku odhannine yacnii dadka kaleba waa nool yihiin noloshan barsakhigaa waa nool yihiin sidaas aawadeed bay markaa noqonayaan ama qaar loo nicmaynaayo ama qaar la cadaabaayo oo naciimu lqabri iyo cadaabu lqabri baa labaduba jiraan dadka qaarkoodna qabrigaa lagu cadaabayaa oo cadaab loo bandhigayaa gelin hor iyo gelin dambaba dadka qaarkoodna qabriga gudihiisa ayaa loogu nicmaynayaa saas aawadee culammadu waatay xikmad ahaan u yidhaahdaan xadiisnimo uma asixine alqabru imaa rawdatu min riyaadi aljanna wa imaa xufratun min xufari innaar qabrigu ama waxa weeye waa beer beeraha jannada ka mid ah ama waa yacni marka haadaan haadaanaha naarta ka mida ah. marka waxa weeye xayaato barsakhiya ayaa marka noloshaasina markaa tahay xadiis waatii ku soo aroortay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alambiyaau axyaaun fii qubuurihim yusalluun xadiis culammadu sixadiisa isku khilaafsan yihiin laakiin bacdu ahlicilmi ay ku weynayaan sheekh albaanina ka mid yahay culammada quwaysay wuxuu tilmaamayaa nebiyadu xabaalahooda gudahooday ku nool yihiin oo ay tukanayaan tukashadkaa waxaa laga tilmaamayaa hadduu xadiidku asaxo tukashada waxaa laga tilmaamayaa iyagaa ku raaxaysanaya ayaa laga tilmaamayaaye yacni marka camalkii laga sawaabinaye laga ajar ma aha waana soo aroortay muuminka laftiiisu xabaasha inuu ku tukado xadiis ibnu xibbaan soo wariyey ibnu xibbaanna saxiixiyey culamo kalena ay taxsiiniyeen oo tilmaamaya markaysaga markaa qofka muuminkaa laftiisu inuu xabaashiisa ku tukanayo waa jirtaa marka culammada muxaqiqiintii siday tilmaameen oo ibnu rajab iyo taqiyudiin ibnu taymiya iyo culamo kaleba ay sheegeen waxa weeye maaha camalkii laga sawaabinayo camalkii laga sawaabinayay waa go'ay oo waxa weeye markaa hadda uma socdo idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min salaas waa caam xadiisku ee waxaa laga tilmaamayaa yacni taradudan macaansi ay macaansanayaan ayay markaa ula imanayaan oo ay ku raaxaysanayaan marka waxaa salaada ay ku raaxaysanayaan sida ahlu jannuhuba xadiiskaa saxiixa ay ku soo aroortay wayulhamuuna tasbiixa kanafas dadka ahlu jannaha waxaa lagu ilhaamiyaa tasbiixda ay tasbiixsanayaan sida neefsigoo kale sida neefsiga ay neefsanayaane neefta marka ay neefsanayaan aan waxba uga mashquulinayn hadday cunitaan tahay iyo hadday cabitaan tahay iyo hadday hadal tahay midnaba waynu ku aragnay dee adduunyada nafsiga qofka wax ka mashquulinayaa ma jiro hadduu hurdo iyo hadduu soo jeedo hadduu wax cunayo iyo hadduu cabbayo iyo hadduu hadlaayo yacnii xaal walba nafsigu waa iska soconayaa tasbiixdoodu saasay ahlu jannaha isaga soconaysaa wa yulhamuuna tasbiixa ka nafas culammadu waxay yidhaahdeen tasbiixdaa ahlu jannuhu ay tasbiixsanayaan maaha camal laga sawaabinayo o laga ajar siinaaye iyagaa ku raaxaysanayoo raaxadooda iyo macaankooda ayaa ku jirta markaa sidaas oo kale ayaa markaa ciddii laynoo sheegay inay markaa xabaalahooda ku tukanayaan hadday nebiya tahay iyo hadday mu'miniin tahayba looga jeedaa inay ku raaxaysanayaan oo taraddudan ay u tukanayaane camal laga sawaabinayo oo laga ajar siinaayo aanu ahayn afar noololood baynu sheegnay afar nooc oo eh, naftu ugu tacalluqayso jidhka waa urjiifka waa adduunyada marka la joogo soo jeedka iyo hurdada oo laba nooca ah. waa barzakha marka lagu sugan yahay xabaalaha xaaladda afraad waxa weeye waa bacsiga marka dadka la soo saaro anwaacda noloshaana waxa weeye yacni nooca tacalluqa ugu xoogga badani ee naftu ay jidhka ku tacalluqaysaa waa taa bacsiga waa taa qiyaamada marka shanta nooc ayay marka u dhacdaa midna midnaba mid ahaa way kala duwan yihiin qaala almufasiru raximah allah arwaaxuhum fii xawaasili tayrin khudrin tasraxu fi ljannati xaysu shaa'at arwaaxuhum nafaha shuhaadadu fii xawaasili tuyuurin khudrin shimbiro cagaaran gulguladood bay ku jiraan ama calooshooday ku sugan yihiin tasraxu fi ljannati xaysu shaa'at tasraxu xaalay daaqayso ay ku foofayso filjannati jannada xaysu shaa'at meeshay doonto ay ka daaqayso ay ka miranayso lixadiisin warada bidaalik waxaa sidaa loo odhanayaa xadiis sidaa ku soo arooray daraaddeed xadiiskuna wuxuu ku sugan yahay saxiixuu ku sugan yahay walaakin laa tashcuruun ha yeeshee ma dhaadaysaan oo ma ogidin taclamuuna maa hum fiih ay laa taclamuuna maa hum fiih ma ogidin waxay markaa ku sugan yihiin ma ogidin walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuc allah wuxuu yidhi allah baan ku dhaartay lanabluwannakum idinku imtixaanay oo idinku imtixaanay oo idinku imtixaanay bishayin wax min alkhawfi cabsi ah yacni wax yar oo cabsi ah idinku imtixaanne baqasho ah waa cadowya ka baqanaysaan waljuuci iyo wax markaa gaajo ah idinku imtixaanne wa naqsin iyo nuqsaan idinku imtixaanne min alamwaali xooluhu idinka nuqsaamaan walanfusi iyo nafuha ay nuqsaamaan waasamaraati iyo midhuhu ay nuqsaamaan wabashir bashir asaabiriin allah wuxu uhi wabashiru bushaaree alsaabiriina kuwa sabraaya u bushaaree aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu aladiina kuwaasoo saabiriinta ka sifee ama mubtada u qadar kaannahu in la yidhi man hum saabiriintu waa ayo aladiina ay hum aladiina kuwii weeye idaa asaabathum musiibatun ama acnii waxaan u jeedaa aladiina kuwii idaa asaabathum musiibatun qaaluu kuwaasaan u jeedaa maxalu nasbo iyo maxalu rafca labaduba way ku bannaan maxalu nasbada markuu ku bannaan yahay sifaad ka dhigi kartaa saabiriinta laga sifaynaayo waxaad kaloo ka dhigi kartaa ficil inaad u qadarto acni aad u qadarto waxaa kaloo bannaan maxallu rafcada weji labaad weji mubtada loo qadaraya wejiga kalena mubtada in laga dhigo jumlada dambe lagaa khabro ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim waraxma aladiina ay hum aladiina kuwii weeye idaa asaabathum hadday haleesho musiibatun dhibaata hadday haleesho qaaluu odhanayay idaada jawaabteedii weeyaane innaa lillaah innaa annagu lillaahi allah baanu u sugnaano allah baa naleh wa innaa annagu ilayhi raajicuun xagga allah ayaannu u noqonaynaa u laabmaynaa oo markaannu dhimanno xagga ilaahay baa naloo celinayaa dabeedna markaa ilaahay baa na abaal marinaaya ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim wa waraxma ulaa'ika kuwa sifada la soo sheegay lihii calayhim korkooda waxaa ku sugnaatay salawaatun naxariisyaa ku sugnaatay ama salawaatun ammaanaa ku sugnaaday ama salawaatun dembidhaaf baa ku sugnaaday min rabbihim xagga rabbigood ka ahaado rabbi u dembi dhaafaayo ama ammaanaayo wa raxmatun iyo naxariis wa ulaa'ika kuwaasi hum almuhtaduuna kuwa hanuuna iyaga weeye allah wuxuu ballan qaaday in dadka la imtixaanaayo oo masaa'ib iyo dhibaatooyin lagu imtixaanaayo ciddan loo ballan qaaday waayo bacdi culammada ka midii waxay yidhahdeen waa mu'miniinta bacdi kale waxay yidhaahdeen waa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam bacdina waa camimeen macnaha tacmiim tacmiimkaana fiican walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wa naqsin min alamwaali walanfusi walhamaraat haddii la yidhahdo waa mu'miniintao dhan oo mu'miniinta lala hadlayey na waxa weeye macnaha noocaasi waxa weeye waa yacni macno yacni markaa fiican weeye waayo cidda sabirkani anfacaya ee ballanqaadyadan loo sameeyey waa cid ahlul iimaana waa inay yihiin ee laakiin ciddii aan iimaan ahayn ilaa iimaanka ay ka hormariyaan sabirka sabir keliyo ay sabraan oo hadalkan yidhaahdaan kuma filla hawaab iyo ajarna ku heli maayaan kuwa hanuunsanna noqon maayaan marka mu'miniintao dhan baa lala khitaabaya walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi walhamaraat waxaynu soo marro aayadda shuhaadada ka horraysay mu'miniinta iyadoo magaca iimaanka loogu yeedhaayo oo ilaahay mu'miniinta la khitaabaayo yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bialsabri waalsalaa marka mu'miniintii maadaama lala hadlaayey dabeedna allah sheegay saabiriinta inuu la jiro iyaga caawinaayo oo uu iyaga taageeraayo kadibna marka waxa weeye la tilmaamay kuwan markaa jihaadka ku sabray iyo xaalkooda iyo sawaabkay helayaan kadibna waxaa laynoo sheegay in markaa layna imtixaanaayo walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi walhamaraat marka waxa weeye waxaan idinku imtixaanaynaa yacni wax cabsi ah bishay-in baa laga cabbiraa shay waxa looga cabbiray yidhahdeen culammadu waxaa laga tilmaamayaa wax yar inuu yahay bishayin ay biqaliilin min alkhawf maxaa waxa yar looga cabbirayaa ila bishayin marka la yidhaahdo la nakireeyo waxaa laga fahmayaa wax yar inuu yahay baa laga tilmaamayaa culammadu waxay yidhaahdeen masaa'ibka iyo balaayooyinka ilaahay naga dabaalayaa ka weynaansho badan markaasaa wuxuu ilaahay inaga baajiyo o inaga dabaalayo marka la eego waxa laynagu imtixaanay waxay noqonayaan wax yar bay noqonayaan yacni shay qaliil oo yar bay noqonayaan waxa laynagu imtixaanay masaa'ibka laynaga dabaalay oo laynaga baajinaayo ee ilaahay inaga ilaaliyey baa ka badan yacnii nicamka had iyo jeerba badan masaa'ibku waa macduud weeye waa tirsan yihi haddii imka la yidhaahdo waxa weeye ka warrama markaa masaa'ibta waxaa la odhanayaa beri heblaayo waxaasaa dhacay beri kalena waxaasaa dhacay sanad heblaayo waxaasaa dhacay nicamka lama tirin karo yacnii had iyo habeen bay inagu socotaa saacad kastaba iyo daqiiqad kasta iyo sakan kasta ayay inagu socotaa nicmooyinkii mid la tirin karoo la koobi karo ma aha yaa ina alinsaana lirabbihi lakanuud kanuudka waxay ku fasireen taabiciinta qaarkood sida xasanulbasri laga soo wariyey yacuddu almasaa'iba walaa yacuddu nnicam musiibooyinku tiriyaa bini aadamku laakiin nicmooyinka ma tiriyo nicamku wax la tirin karo waa ka badan yihinoo bini aadam tirin karo wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddaa istidhaahdaan tiriya nicmooyinka ilaahay tiro kuma koobaysaan marka wuxuu allah idinku imtixaani doonaa yacni wax yar oo cabsi ah oo cadowga ah ka baqataan iyo wax gaajo ah inta la dhergaayo wax la cunayo la nicmaysan yahay baa badan inta la gaajoonayaa waa yar tahay wa naqsi min alamwaali waalanfusi waasamaraat iyo nuqsaan markaa xooluhu idinka nuqsaamaan oo wax ka mid idinka baxaan nafuhu ay nuqsaamaan oo qaarkood marka ay dhintaan ama la dilo ama xanuuna ku dhacaan yacni midhuhu ay nuqsaamaan oo aafaad iyo masaa'ib ay helaan ama roob la'aani ay hesho ama biyo la'aani ay hesho ama marka ayax iyo wax kale lagu sallido ama dhibaatooyin kale ay ku dhacaan oo dabeedna marka waxaa dalagyadii ay soo bixi waayaan ama ay nuqsaamaan ama ay yaraadaan yacni marka ama dalagyadii iyo markaa raashimadii iyo midhihiiba ay marka waxa nuqsaani ku dhacdo yacni intaasoo nooc baa marka imtixaanku u iman karaa yacni intaas waxa mid walba waa la nakirey wanaqsi min alamwaali walanfusi walsamaraat bishayin sida loo nakireeyey ayaa nuqsaantana yacni loo nakireeyey a'immada qaar waxay ku fasireen oo yidhaahdeen bishayin min alkhawf yacni waxaa laga tilmaamayaa waa baqashada allah laga baqanaayo juucana waxaa looga jeedaa waa gaajada markaysaga ramadaanta la gaajoonaayo wa naqsi min alamwaali yacni zakada iyo sadaqaadku waxay nuqsaaminayaan in laga tilmaamaayo wala anfusi nafuhu marka waxaa inay nuqsaamaan in laga tilmaamaayo yani markaa dilka markaysa markaa la dilo yani markaa in laga tilmaamayo wal anfusi in xanuunnada laga tilmaamayo xanuunna inay ku dhacaan xanuunna inay ku dhacaan samaraadkana in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa yacni samaraat ulfu'aado qalbiga midhihiisiyo laga tilmaamayo ubadkaa idinka bixi doona oo ubadka markaa qaarkood baa idinka dhiman doona hadalka caynkaasa waxaa laga soo naqliyey imaamu shaafici ayaa laga soo naqliyey yani oo bayhaqi markiisa marka uu ka soo naqliyey laakiin calaa kulli xaal yani wejiga daahirkaa yani macnaha mutabaadirkee daahirkaa in lagu fasiro qur'aanka ayaa ajwada ah yani taas waxay noqon kartaa markaysa marka yani macno tafsiir ishaari ayay noqon kartaa laakiin macnaha marka waxa weeye lafdiga marka lagu fasirayo qur-aanku wuxuu ku yimi lisaankii carbeed buu ku yimi ee tafsiirka marka waxa mutaabiqa lagu fasiraya wuxuu noqonayaa macaanida loo yaqaano ee mutabaadirka ee soo degdegaysa marka macnaha ay culammada hore ku fasireen oo marka waxa weeye yacni marka jalaaldiin asuyuutna idinku fasiraayo ayaa markaysa waxa fiican kan kale waxaa la odhan karaa iyadoo macnaha looga jeedo tan kalena markaysaga nooc ishaaraabaa ku sugan waa la odhan karaa laakiin waxa weeye tafsiirkii mutaabiqa maaha marka ashyaada maxaa laynoogu sheegayaa waxaa laynoogu sheegayaa maadaama marka imtixaan ay tahay imtixaanka waxaa la eegayaa inaynu ku sabirno dhibaatooyinka iyo in kale inaynu ku sabirno iyo in kale saas aawadeed baa aayadda lagu khatimay wabashir isaabiriin u bushaaree kuwa sabraaya kuwa sabraaya oo dhibaatooyinka ku sabraaya waxaad ugu bushaaraysaa janno ugu bushaaray waxaa lagu bishaaraynayaa waa janno iyo raalli ahaansho weeye kuwa saabiriintii waa kuwii waa kuwa marka musiiba haleesho odhanaya inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun yacnii allah baanu u sugnaano allah baana leh xagga allah baananu u noqonaynaa u laabmaynaa istirjaac baa la yidhahdaa marka musiibadu qofka ay haleesho waa inuu yidhaahdaa inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa inuu saas yadaa yidhahdaa xadiis nebi waxaa ku soo arooray oo saxiixa ku sugan ummu salama iyadoo laga warinaayo inay tidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam baan ka maqlay maa min cabdin tusiibuhu musiibatun fayaquulu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allaahumma ajurnii fii musiibatii waakhluf lii khayran minha ilaa aajarahu allahu min musiibatii wa akhlafa lahu khayran minha nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoon kastoo musiiba haleelaysaa ma jiro oo odhanaya inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha annagu allah baanu u sugnaano allah baana leh addoommo ilaahay baanu nahay oo allah leeyahay xagga allah baanu u laabmaynaa oo u noqonaynaa ilaahayow musiibadayda iga ajar sii oo iga hawaabi wax ka khayr badanna ilaahw iigu bedel addoon sidaa yacni intay musiiba ku dhacdo sidaa yidhaahdaa ma jiro ilaa aajarahu allahu min musiibati inuu ilaahay ka ajar siiyo ka abaalmariyo musiibadiisa mooyaane wa akhlafa lahu khayran minhaa wax ka khayr badanna weliba ilaahay ugu bedelo ila wuxuu ilaahay ka baryey yacni wax ka khayr badan ilaahu iigu bedel musiibadaydana iga ajar siiyo umu salama waxay tidhi ninkeedii abu salama markuu waxa weeye ka dhintay ayaan waxaan isidhi bay tidhi marka waxa weeye cidda ka khayr badan yacni abu salama oo lagugu beddelayaa wa ayo yaa ninkeedii baa la oofsaday dabeedna waxay is tidhi ma kolbaa cid ka khayr badan lagugu beddelayaa kadib baan xadiiskii nebiga aan ka maqlay baan idhi bay tidhi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allaahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha markaasaa ilaahay wuxuu iigu beddelay tidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam buu iigu beddelay waxay ka mid noqotay dumarkii nebigu qabay bay ka mid noqotay dumarkii nebigu qabay ayay ka mid noqotay markii hore way fogaysanaysay yacnii cid abuusalame ka khayr badan in loogu beddelo laakiin markay dikrigii tidhi iyo waxa weeye ducadii ay marka waxa weeye markaa tidhiyo sideeda ugu dhawaaqday ilaahay wuxuu ku abaalmariyey oo ugu beddelay wax ka khayr badan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa u khudbeeyo guur la soo qaaday waxayna ahayd gabadh caqli badan markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam guurkii la soo qaaday ayay waxay ku tidhi waa midda koowaade waxaan ahay gabadh markaa masayr badan baan ahay marka waxay ka baqday dee nebiga intay ku masayrto in halkaa dembi uga yimaado oo ay dee ku cadaab mudato intay dhibaatayso waa midda labaadee waxay tidhi ubad baan leeyahay oo dee carruur baan leeyahay markaa dee ubadkaasina waxa weeye kaanaho ay leedahay markaa dee kuma gacan bannaanaanayo maadaama carruur yaryar aan haysto midda saddexaadna waxay tidhi da'daydu way weyn tahay nebigu intiiba waa uga jawaabay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi da'da dee anba kaa da'weyni tii ku saabsanayd ubadkana wuxuu yidhi ubadkaagu waa ubadkaygii weliba abu salama xagga naaskay ka walaala ahaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxay ahayn akhawaan min alradaaca naas bay wada jaqeen oo xagga naaskana walaalay ka ahaayeen wuxuu idhi ubadkaaguna waa ubadkaygii buu yidhi tan marka ku saabsan marka masayrkana ilaahay baan kuu baryayaa in ilaahay kaa khafiifiyo dabeedna sidii bay ku aqbashay waxay istidhi marka addee armaa dhibaata kaaga timaadaa nebiga calayhi salaatu wasalaam guurka dee uu ku guursado oo xaqiisa aad ka soo bixi weydaa dabeedna marka waxa weeye yani saas yadaabaa dhacday waxay ka mid noqotay zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam bay ka mid noqotay waxaa laga qaadanayaa wakhtiga musiibada ay timaado in dikrigaa lagu dhawaaqo inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun yacni ilaa aakhirka ducada in la yidhaahdo saciid ibnu jubayr waxaa laga soo naqliyey ummadii hore lama siin waxa ummatu muxamed la siiyey nebi yacquub wuxuu idhi yaa asafaa calaa yuusufa hadduu dikrigan iyo ducadan hayo wuxuu odhan lahaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun buu odhan lahaa ya marka waxa weeye ummatu muxamed yacni waxyaalaha la siiyay ka mid tahay markaa nebi yacquub inaan la siin baa laga qaadanayaa marka waa fadiilo yacni ummaddan markaa la siiyey weeyi halka waxaan baraarujinayaa dadka qaarkood marka musiibo loo sheego waxay yidhaahdaan laa xawla walaa quwata ila billaah laa xawla walaa quwata ilaa billaah waa hadal fiican laakiin meesheedii maaha wuxuu markaa ilaahay iyo rasuulkiisuba ay sheegeen in la yidhaahdo waa in la yidhaahdaa wax kale aan lagu bedelin ha odhanin wakhtiga musiiba lagu sheego laa xawla walaa quwata ilaa billah ha odhan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dheh yaa tii sharcan laynagu yidhi ee qur'aankiiyo xadiiskuba ku soo arooray intaad ka tagto ayaa tu aan la odhanoo meel kale ku saabsanay inaad ku bedelataa yacni marka waxa weeye ma fiicna ee sawaabku waxay tahay inaan laa xawla walaa quwata ilaa billaah wakhtiga masaa'ibta aanad odhane yacni dikriga wakhtiga kale ku dikri waayo laa xawla walaa quwata ilaa billah waa kanzun min kunuusi iljanna waa khasnad ka mida khasnadaha jannada sida nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam laakiin muu odhan maqaamkan dhaha maqaamkan waxaa la odhanayaa sida qur'aanka iyo xadiiskuba sheegeen inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun baa la odhanayaa istirjaacaasaa soo arooray xadiidka nebiguna wuxuu ku daray allahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha ayaa xadiiska nebiguna ku ziyaadiyey allah wuxuu inoo sheegayaa cidda sidaas tidhaahda inay salawaad xagga ilaahay ka ahaaday iyo raxmadiba inay korkooda ku sugnaatay salawaadka culammada qaar waxay yidhaahdeen sidaad mufasirkaba ka arki doonto waa makfiro waa dembi dhaaf ahlucilmi kale waxay yidhahdeen waa sanaa min allah waa ammaano ilaahay ammaano weeye ammaan ilaahay ammaano weeyaan culammada qaarkood oo nooc raxmadda ka mida ku fasirayna waa jiraan oo marka wa raxmatun lagu cadfay miyaynay ishkaal gelinayn waxaa la odhanayaa dee tawjiih baa lagu samayn karaa ku saabsan labada raxmo in farqi u dhexeeyo oo raxmatun maca tacdiim iyo raxmatun ay tahay calaa haada haddii raxmatun maca tacdiim ay tahay salawaadku yacni waxay noqonaysaa fii farq farqaa u dhexeeya nowcan ma laakiin waxaa fiican in sanaad iyo ammaanta lagu fasiro waa sida abulcaaliya oo taabiciinta ka midii uu yidhi salaatu ullaahi hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika bukhaarina saxiixuu ku soo arooriyey salaadda ilaahay waa inuu malaa'igta ka ag ammaano weeye malaa'igta inuu ka ag ammaano baa salaadka ilaahay u yahay oo salliga ilaahay saasuu noqonaya culamada qaarkood waxay haddii raxmad lagu fasiro yacni ma habboono in raxmad raxmad lagu cadfo tacbiirka noocaasa noocan maa inay beddelaan baa fiicnay oo ay yidhaahdaan marka waxa weeye yani markaa tacbiir yani markaa kale ay ka cabbiraan laa yembagii inay markaa yidhaahdaan waa nowcan maa waa laga fiicanye waa laga fiicanya calaa kulli xaal waxa arjaxa in sanaaga lagu fasira arjaxa ah wuxuu tilmaamayaa mughaayaro inkastoo mughaayaradu marba si u dhacdo mughaayaradu waxay u dhacdaa marba tabaayun kala duwanaansho mar waxay u dhacdaa caam iyo khaas ila waxa weeye markaa waa mughaayare xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusqa tanazalu almalaa'ikatu waaruuxu yacani waxa weeye mughaayaradii waa jirtaa cadafkiina waa yaallaa laakiin waa caam iyo khaas caam iyo khaas marka salawaadka haddii laha waa raxmatun maca tacdiim waa raxmad khaas ah yacni raxmatunna waa raxmad caam ah yacni farqi baa markaa ku jiri karaa laakiin waxaa sii fiican macnaha sanaaga marbaa xataa mughaayaradu waxay noqotaa lafdigu inuu kala duwan yahay oo taqaayurka lafdigaa la dejiyaa macnuhu inuu kala duwan yahay maqaamkiisoo kale la dejiyaa wahaakada anwaac bay culammadu markaysa markaa ay sheegaan markay mughaayarada ka hadlayaan ay tilmaamaan ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun kuwaasi kuwii hanuunsanaa wey waxaa loo sheegay saddex arrin baa loo sheegay ya nicma alcidlaan waa nicmat alcalaawa waata markaa cumar bnu khataab laga soo naqliyey uu yidhi waxay ka dhigan tahay rakuubka marka la raraayo ama awrka la raraayo waxaa jira wax markaa korka laga saaro dhalada iyo wax markaa la dheeli tiro oo labada hareerood laga kala saaro waxaan markaa labada hareerood laga kala saaro cidlaan baa la yidhahdaa way isdheeli tirayaan labada hareerood gees inuu dhacu ka dheeli tirayaa waxna dhalada laga saaraayo xagga sare laga saaraayo oo calaawaa la yidhaahdaa marka waxa weeye yacni markaa waxaa wanaagsanaaday labada dheelitirka oo ah salawaatu min rabbihim wa raxma cumar baa odhanaya bukhaarina saxiixiisuu ku soo arooriyey ihtidaaguna waa calaawadii oo arrinkii dhalada laga saaraayey yacni markaa saddexdaasaa sidaa ugu sugnaatay allah wuxuu uhi walanabluwannakum bishayin min alkhawf allah baan ku dhaartaye lanabluwannakum idin imtixaanne oo idin imtixaanne oo idin imtixaanne nuunu tawkiid baa ku sugan yacni markaa musaqal ah bishayin wax idinku imtixaanne qadar ama wax min alkhawfi cabsi ah oo lilcaduwi cadowga ah ka baqanaysaan waaljuuci iyo shay markaa gaajaa idinku imtixaanne alqaxdi abaar ah abaaruhu waxay iska leeyihiin dee gaajooyin bay iska leeyihiin waxa yaraanaya marka waxa weeye raashimad iyo waxyaalahaasa yaraanaya wa naqsin iyo marka nuqsaan idinku imtixaanne bishayin bay ku cadfantahay culamada qaar oo yidhi khawf baa lagu cadfayaana waa jiraa haddii khawf lagu cadfana waxay noqonaysaa bishayin min naqsin min alamwaali laakiin labada weji waxa fiican wejiga markaa shay in lagu cadfaayo ayaa fiican nakirada nakirada lagu cadfa ayaa marka waxa waxaweya ansab sii ahoo sii fiican wa naqsin iyo nuqsaan markaa idinku imtixaannee min alamwaali xooluhu ay nuqsaamaan oo bilhalaaki yacni dhimasho ay ku nuqsaamaan xoolihi ay baxaan walanfusi iyo nuqsaan nafihi ay nuqsaamaan nafaha nuqsaamaya waxaa loo jeedaa bilqatli waalmowti waalamraad waxaa nafuhu ku nuqsaamayaan bilqatli dil la dilo ilaa haddii la dilo waxa way nafihi waa baxayaane waalmowti iyo geeri ay dhintaan oo sideeda isaga dhintaan iyadaan la dilin walamraadi iyo xanuunno waayo xanuunnadii nafaha laftooda waa daciifinayaan hadday xanuunna markaa ay yimaadaan waathamaraati iyo waxa weeye nuqsaan midhuhu ay nuqsaamaan oo ay ku nuqsaamaan biljawaa'ix yacni musiibooyinka ay ku nuqsaamaan jawaa'ix waxay tahay waa jamcu jaa'ixa jaa'ixadana waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye musiibada ayaa la yidhaahdaa yani balaayo timaadda ama ah, yani markaa iyo wax la mida lanahtabirannakum idin imtixaanne oo idin imtixaanne oo idin imtixaanne oo fananduru waxaanu eegaynaa atasbiruuna am laa yacni miyaad sabraysaan mise waxa weeye markaa ma sabraysaane waa yacni markaa argagaxaysaan fa nandura atasbiruuna am laa miyaad sabraysaan dabeed markaa mise sabri maysaan markaa ayaanu eegaynaa wabashir bashir asaabiriin u bushaareey kuwa sabraaya cala albalaa'i balada ku sabraaya dhibaatada biljannati janno ugu bushaareey aladiina idaa asaabathum musiibatun wa hum aladiina iyagu kuwii weeye idaa asaabathum markay haleesho musiibatun musiiba markay haleesho balaa'un dhibaata ay haleesho qaaluu odhanayay musiibatun waa ismu faacilkii asaabat asaabat fahiya musiiba waa haleeshay fahiya musiiba mid haleelaysa weeye marka ismu faacilka asaabat yacni khayr iyo sharba waa ka suuro gelayay carabi ahaan ha yeeshee curfigaa wuxuu ku qayday taw haleesho ee dhibaatada inay tahay laakiin asaalatan asaabat fahiya musiiba waa miduu wax asiibtay khayran kaanat am sharra ama khayr ha ahaato ama shar ha ahaato carabi ahaan saasaa markaa macnaha luqawiga ahaa laakiin curfigaa wuxuu ku qayday in loo isticmaalo tii waxaleesho ee dhibaato ah in loo isticmaalo curfigaa sidaa ku qayday curful isticmaalkii carbeed baa sidaa ku qeyd ku gaar yeelay marka waxaa hadda loo isticmaalay qur'aankana ugu yimi in looga jeedo musiiba dhibaato waxaleesho in laga tilmaamaayo in laga tilmaama carabi ahaanna waxaa la yidhaahdaa musiiba iyo musaaba iyo masuuba yacni markaa saddex luqaa ku sugan musiiba iyo musaaba iyo masuuba asalkeeduna waawi bay ahayd saaba yasuubu bay asalkeedu ahayd marka asalkeedu waxay ahayd muswiba dabeedna marka xarakatu naqli baa lagu sameeyeo waawiga xarakadiisii kasrada ahayd baa loo raray saadka dabeedna waawgiina waa reebmay markuu reebmaayo ayaan loo bedelay laakiin asalkeedii muswiba ayay ahayd hmm, laakiin carabi ahaan musaaba iyo masuubaba way isticmaalaan saddexda luqabana waxaa soo naqliyey fara ayaa soo naqliyey carabi ahaan waa u sugantay intuba aladiina kuwii weeye idaa asaabathum markay haleesho musiibatun musiiba ay haleesho dhibaato balaa-un balaaya ay haleesho qaaluu odhanaaye idaada jawaabteedii weeyaane innaa lilaahi annagu allah baanu u sugnaano allah baana leh mulkan wa cabiidan xagga yeelashada allah baana leh oo nal mulkiya wa cabiidan iyo xagga addoommada oo biddayaal ilaahay baanu nahay addoommo ilaahay baanu nahay yafcalu bina maa yashaa ilaahay waa nagu samaynayaa nagu falayaa wuxuu doonay inuu nagu sameeyo ayuu nagu samaynayaa hadday halaag tahay hadday dhibaatooyin tahay hadday nicmayn tahay wa innaa annagu ilayhi raajicuun xagga allah oo keliya ayaan u noqonaynaa fi laakhirati aakhira gudaheeda fa yujaaziina markaasuuna abaal marinaya kama fi lxadiis sida xadiiska markaa ku sugnayd man istarjaca cinda almusiibati aajarahu allahu fiiha wa akhlafa allahu calayhi khayraa man istarjaca ku kastoo istirjaacsada bimacnaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun yidhaahda cinda almusiibati musiibada agteeda aajalahu allahu fiiha ilaahay musiibadaa waa ka ajar siiyaa wa akhlafa allahu calayhi khayra waxaanu ilaahay u dabamariyaa wax ka khayr badan ayuu u dabamariyaa xadiiska wuxuu ku soo naqliyey bilmacnaa macnaha ayuu ku soo naqliyey wa fiihi xadiisu waxaa ku sugnaa anna misbaaxa nabiy sala allahu alayh wasalama tafia fastarjac in markaa leylkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ifsanayay gurigiisa tafi'a inuu bakhtiyey oo fastarjaca uu istirjaacsado inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun uu yidhi faqaalat caaishatu markaasaa caaisha waxay tidhi innamaa haada misbaax wax kaleba maahae kani waa leydh markaysa markaa yar oo dee bakhtiyey ama faynus ama wax la mida oo bakhtiyey weyi fanuus asalkeeda waxay ahayd faynuus baynu n fanuus baa horta la odhan jiray ah, waxay ahayd farisi dabeedna waa la carabiyeeyey waa mucarab fanuus ayaa dabeedna lugatulcarab lagu isticmaala inaguna waa si yara bedelo faynus baynu nidhi fa qaala wuxuu ihi kullu maa sa'a almu'mina fahuwa musiiba wax kastoo muuminka murugo geliya ama xumaato geliya oo xumaato yacni ku noqda ama murugo geliya fa huwa musiibatun musiibo weeye rawahu abu daawuuda fi maraasiilih abu daawuud baa ku soo wariyey mursaladiisa kitaabkiisa maraasiishuu ku soo wariyey sunanka kuma soo warin marka xadiisku daciif weeye inuu iska daayaa fiicnaan lahayd maadaama xadiisku aanu asixin waayo xadiiskani waa daciifoo nebiga kama sugna mursalna waxaa la yidhaahdaa hadduu marka waxa taabicigu yidhaahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa saa iyo saa yidhi ama sidaa sameeyey yani marka ciddii u sheegtayna aanu sheegin marka wuxuu ka mid yahay yacni markaa qismiga daciifka abuu ka mid yahay ulaaika calayhim salawaatun ulaaika kuwaas sifada la soo sheegay bihi calayhim korkooda waxaa ku sugan salawaatun dembi dhaaf baa ku sugan ama ammaanaa ku sugan waa salaatun oo la jamciye oo salawaatun lagu jamciyey makfiratun dembidhaaf baa ku sugan min rabbihim xagga rabbigood ka ahaatay marka makfirada wuxuu ugu fasiray si uu raxmada iyo u kala duwo salawaadka oo laba macno ugu kala duwo sida lafdigoodu u kala duwan yahay macnahoodana uu u kala duwo ayuu yihi markaa salawaadkana makfiraha lagu fasiro raxmadana nicmaha lagu fasiro marka waxay noqonayaan marka kala laba macnoy noqonayaan siday kala laboo lafdi u yihiin bay kala laba macnona noqonayaan raxmadiina nicmo ku fasiran yacni waxa uu qofku wanaagsane uu jecel yahay waxay u qaybsamaan yacni wuxuu ku farxaayo oo markaa manaafic iyo waxtarro ah iyo wuxuu dhibsanayo laga daafaco laga baajiyo labada nooc buu u qaybsamaa hadda maarata waa jalbu lmasaar wa eh, dafcu lmadaar dhibaatooyinka in laga daafaco waxyaalaha uu ku farxayo wanaagsanna loo soo jiido marka waxyaalaha wanaagsana uu ku farxaayo in loo soo jiidaa wa raxmatun ku fasir oo uu nicmo ku fasiray dafcu lmadaarkana waxaad ku fasirtaa salawaadka ku fasir waayo dunuubtii dee in lagaa dhaafaa dunuubtii dee cadaab bay saabaan waa dhibaatooyinkii lagaa daafacayo weyi waa dhibaatooyinkaba lagaa daafacayo wey haddaba salawaadka waa la jamciyey hadday caynkaa too makfiro looga jeedo ama makfiro lagu fasiro maxaa loo jamciyey culammadu waxay yidhahdeen waxaa loo jamciyey waxyaalaha laga dhaafaya ayaa fara badan oo kala duduwan marka farabadnida ay fara badan yihiin iyo kala duwanaansho ay kala duduwan yihiin aawadeed ayaa markaa loo jamciyey oo salawaatun loo yidhi sidaas yadaa loo jamciyey waayo dunuubtu waa iska fara badan yihin makfiradana waxaa ku fasiray yani markaa ibnu jariir atabari waa ku fasiray makfirada wa kadalika waxa weeye zajaaj wuxuu isu raaciyey isagu yani marka salawaadka ufraanka iyo sanaagaba labadaba waa isku daray oo wuxuu yihi salawaatu min rabbihim waa dembidhaaf iyo ammaan uu ilaahay ammaano wanaagsan wakadalika saciid ibnu jubayr isaguna wuxuu yidhi salawaatun waa makfiro weeye buui waa dembi dhaaf saciid ibnu jubayr wuxuu ka mid ahaa taabiciintii buu ka mid ahaa marka tafsiirkan waxa weeye taabiciinta qaarkood waa ku fasireen makfirada oo uu saciid ibnu jubayr ka mid yahay ulaa'ika kuwaasi la soo sheegay ee marka musiibadu ku dhacdo odhanaya inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ee sabraaya calayhim salawaatun korkooda waxaa ku baa ku maqfiratun ama ammaan baa ku sugan ilaahay ammaanaayo salawaadkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa raxmatun iyo naxariis ay nicmatun iyo nicmo wa ulaa'ika kuwaasi hum ulmuhtaduuna kuwa hanuunay weeye ila asawaabi sawaabka ku hanuunay sida saxan yacni ku hanuunay weeye marka qofka marka dhibaata ku dhacdo waa inuu sabraa oo adkaystaa istirjaacsadaa baroorta waxaa la yidhaahdo aada iyo aad la yskaga ilaaliyaa la yska jiraa waayo baroorta wakhtiga musiibada la baroortaa ama la qaylqayliyaa ama maryaha la jeexjeexaa ama la ysturtuuraa ama ciidda laysku liqaa waxay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay dembiyada kuwooda waaweyn ayay markaa ka mid tahay qofku markaa dembi weyn buu ka xambaaranayaa baroortaas naftiisina waa dhibaataynayaa sawaabkiiyo ajarkiina waa seegayaa musiibadiina waxba iska beddeli maayaanoo uma soo noqonayaan wuxuu waayey wixii ku dhacayna kama qaadmayaan oo baroortan iyo markaa iswaalkan iyo qayladan iyo maryo jeexjeexan iyo ciid isku liqani iyo hoognayay iyo ba'nayay yacni markaa ma soo celinayaan wixii baxay ama dhibaatadii ma qaadayaan marka caqli darro waxa ah waxaan waxna kuu tarayn kuna dhibaataynaaya naftaadiina dhibaya inaad marka waxa la timaado oo dembi weyn oo kabaa'ira aad ugu dhacdo iyadoo wax alla wuxuu kuu tarayaana aanu jirin lagana yaabo qofkii markaa laftiisa aad u barooranaysay inay dhibaato u sababto yacni ay suuroobi karto oo dee axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay qofka loo baroorto yacni waxa waa la cadaabaa yani waxa weeye saasaa soo aroortay inkastoo culammadu ay ku xambaareen waa qofkii markaysaga ama ku dardaarmay ama ogaa ehelkiisu inay samayn doonaan baroorta oo aan kala dardaarmin oo nooc sababa ku lahaa ay ku xambaareen axaadiista sidaas iyadaa ku soo aroortay marka dadka waa in laga waaniyaa laguna dardaarmaa inaan loo barooran inaan markaa la sabro saas yadaa waa in lagu waaniyaa lagula dardaarmaa oo lagu barbaariyaa yani laganala dardaarma marka waxa weeye taas yadaa waa in aad iyo aad laysaga jiraa marka dambena dadku waxay sameeyaan marku waxa weeye sidaa u baroorte ee markaa iswaalwaalaan dabadeed ay naftoodiina dhibaateeyaan ee dhiigga isku kiciyaan ee waxaweye naftoodii dhibaan akhiiran marka dambe uu yidhahda waa sabrayaa sabirkaa dambe uu yidhahda waa sabrayaa mar dambe wuxuu u tarayaa ma jiro sabirka wanaagsani waa ka la sabro markay musiibadu kugu cusub tahay awalan markay kugu timaadee kuugu horraysaa sabirkaad sabirto ayaa wanaagsanoo oo sawaab iyo ajar lagu helayaa waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inama asabru cinda sadmati aluulaa sabirku wuxuu ahaaday sabirka wanaagsani wuxuu ahaaday oo qura yacni marka ugu horraysay qofka musiibadu ku dhacdo nebigu wuxuu soo maray calayhi salaatu wasalaam qof dumara oo xabaal agteed ku sugan oo waxaweeye barooranaysa markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sabir markaasaa nebiga may garanayn markaasay waxay ku tidhi iga tag ordo waxa igu dhacay kuguma dhicin nebigu waa iskaga tegey markii dambea lagu yidhi ma garanaysay waxay tidhi may waxaa lagu yidhi rasuulkii ilaahay buu ahaa sala allahu calayhi wasalam markaasay arrinkii aada uga xumaatay hadalkii ay ku tidhi markaasay dabeedna markaysa markaa yacnii xaggii guriga nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay soo qabatay dabeedna marka waxa weeye nebigii calayhi salaatu wasalaam bay u timi markaasay waxay tidhi kuma garanaynin kuma garanaynin ee hadda ayaan sabrayaa markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sabirku yacnii wanaagsani waa cinda sadmati aluulaa waa marka ugu horraysa ee qofku musiibadu ku dhacdo ee ay ku cusub tahay marka hor inuu ka sabro sabirka wanaagsani kaas weeye ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi marka sawaabkii ajarka ka lagu helayaa yacni kaas weeye waxaan kaloo tilmaamaynaa inuu qofku waxa weeye eh, ilmadu ay ka timaaddo oo marka isagaan markaa waxba qaylqaylin oo hadlin yacni marka haba yidhaahdo waxa weye waa ka murugoonaynaa yacni ha yidhaahdo laakiin qayloqaylo iyo maryo jeexjeex iyo ciid iskuliq iyo iswaalwaal iyo hoognayay ba'nayay waxaas isagaan odhan yacnii hadalka inuu yidhaahdo waa ka murugoonaynaa inuu yidhaahdo ama ilmadu ay dareerto oo ilmadu ay shallaxun tidhaahdo taasi markaysaga iyadu ti la diidayay ma aha waa raxmad nebiguna calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood waa dhici jirtay in marka waxa weeye ilmadu ay ka dareerto ay ka timaaddo waa dhici jirtay markii ilmo inantiisu ay dhashay oo sakaraadaya markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam ilmadu saasay uga soo dareertay wa kadaalika markii inankiisii ibraahim u dhintay yacni ilmadu nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka soo dareertay waxaanu markaa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa geeridaada waa ka murugoonaynaa waa yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wax allah raalli gelinaya mooyaane wax kalena odhan mayno ayuu markaysa markaa uu yidhi saas iyadaabaa nebigu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood markay ku yidhahdeen yaa rasuul allahi maxay tani tahay wuxuu ku yidhi waa tani waa raxmad buu yidhi marka tii la diidayay ma aha e, yacnii ilinta ama ilmada keliya inay ka dareerayso oo shallax odhanayso laakiin aanu isagu barooranaynini taasi markaysagaa dhibi kuma sugna waa raxmad markaysagaa weeye waa shay marka maxmuud oo taasi fiican weeye allah waxau yidhi ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaah ina asafaa buurta safa la yidhaahdo waalmarwata iyo buurta marwe la yidhaahdo bimacnaa saciga safa iyo marwa la sacyinayo ama lagu wareegayo yacni la maraayo yacni la roorayo dhexdooda min shacaa'ir illaah calaamaadka diinka ilaahay bay ka mid tahay faman xaja albayta ku kastoo beytka markaa xajiya oo xaj ugu qasda beytka ama xaj gudagala aw ictamara ama cumraysta falaa junaaxa calayhi wax dembiga korkiisa kuma sugna an yatawafa bihima inuu ku dawaafo yacni sacyiyo safa iyo marwe dhexdooda dawaafna waa laga cabiraaye yacni markaa wax dembiya taa kuma qabo waman tatawaca khayran waman tatawaca kii sunnaysta khayran ay bikhayrin khayr ku sunnaysto oo sunne markaa khayra la yimaada oo waxaan ku waajib ahayn ee wanaagsan sameeya fa ina allaha shaakirun caliim fa ina allaha allah shaakirun waa mid u shukri naqaaya oo ka sawaabinaya oo ka ajar siinaaya caliimun oo cilmi badan weeye aayaddan allah wuxuu inoo sheegayaa safa iyo marwa sacyiga la sacyiyaa inuu ka mid yahay shacaa'irta diinka ilaahay inuu ka mid yahay ayuu allah sheegayaa xadiis saxiixa jira oo tilmaamaya anas ibnu maalik in la su-aalo lagu yidhi safa iyo marwe ka waran markaasaa wuxuu yidhi kunnaa nuraa annahumaa min amri aljaahiliyati falamaa kana alislaamu amsaknaa canhu faanzla allahu caza wajalla ina asafa walmarwa xadiiska saxiixa ee bukhaari saxiixa ku soo wariyey waxa uu sheegayaa inuu anas yidhi waxaanu u malaynaynay inay umuurihii jaahiliyada ka mid tahay iyo gaalada umuurahoodii inay ka mid tahay safo iyo marwo sacyiga la sacyinayo inay saa ka mid tahaanu moodaynin markii islaamku uu markaa yimi oo islaamku xasilay waa iska daynay sacyigii safa iyo marwa markaasuu allah soo dejiyey ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illaah aayaddan buu allah soo dejiyey axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa iyaduna macnaha noocaasay sii adkaynaysaa oo waxa weeye ay sii tilmaamaysaa safa iyo marwana waxaa markaa saaraan jiray laba sanam baa saaraan jirayoo sanamna waxaa la odhan jiray isaaf baa la odhan jiray midna naa'ila la odhan jiray isaaf iyo naa'ila ayaa la kala odhan jiray isaaf wuxuu saaraa sanamka la yidhaahdaa safuu saaraa naa'ilana wuxuu saaraa marwuu saaraa nimankii gaaladaa markay sacyiga safa iyo marwo la yimaadaan labadaa sanamna way isku masixi jireen dee markii waxa weeye islaamnimadii ay xasishay oo bimacnaa islaamnimadii ay yacni islaamku yimi saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen war waxaani waxa weeye dee gaaladii mushrikiinta ahaa ayaa markaas samayn jirtay sanamada saaranna isku masixi jirtay dee inu inagu la nimaadno miyay tahay markaasaa deeda aayaddani soo degtay iyadoo la tilmaamayo in waxa weeye sacyiga safa iyo marwa inay shacairta ilaahay ka mid tahay yacni waxaa kala duwan labada sanam iyo sacyiga ayaa kala duwan yacni labada buurood dhexdooda sacyi in la sameeyo safa iyo marwe dhexdooda toddoba goor waa shay mashruuca oo xajka iyo cumradaba ka mida ama waxa weeye sanamadu waxa weeye waa wax markaa la burburinayo la baabi'inayo oo dee waxa weeye in markaa eh, ay baaqi noqdaan aynay ahayn sanamadana dhammaan waa la wada burburiyey haddaba labada sanam bacdi baa waxay yidhaahdaan oo mashhuur ah asalkoodu waxay ahaan jireen yacni nin iyo qof dumar ay ahaan jireen oo kacbada ku sinaystay oo sina kula yimi isaaf iyo naa'ilo markay kacbada marka ay ku sinaysteen oo ay sina kula yimaadeen ayaa dabeedna la dooriyo waxa laga dhigay yacni marka waxa weeye dee laba dhagax baa laga dhigay suuraddoodii waa la dooriyey marka midna dee safaa la saaray midna marwaa la saaray si loogu cibro qaato arrinkaa looga waantoobo kadibna wakhtigii markuu dheeraaday baa dadkii dambe caabudeen yaa waaba caabudeenba isaaf iyo naa'ila saasaa lagu caabuday ahlucilmiga markaa waxabay in badan baa saas yadaa tilmaantay qisada noocaasana sheegtay waa yahay qaar yidhi waxa weeye dee qisadaasi ma sugna ee waxa weeye waa un laba sanamo sida sanamadu markaa loo caabuday uun loo caabuday markaa yidhina waa jiraan laakiin badiba culammadu taa hore ay sheegaan oo ay markaa tilmaamaan marka siday muslimiinta qaar u karaahiyeysteen waxay tahay waa sanamadan markaa meesha saaraa ee laysku masiixi jiray safa iyo marwo kala saaraa taas aawadeed bay is yidhaahdeen yacni inaa idinku iska daysaan bay markaa ku habboon tahay yacni saas yadaa is yidhaahdeen sacyiga safa iyo marwa dhexdooda la sacyinayo wuxuu ka soo jeedaa eh, ummu ismaaciil waa tii nebi ibraahim uu dejiyey eh, haajar iyo inankeeda ismaaciil wuxuu dejiyey intuu soo kaxeeyuu maka keenay iyadoo halkaasi ay waaqla tahay oo cidi aynay degganayn halkaa kacbada laga dhisi doono oo markaana kacbadu aynay dhisnayn ay bannaan tahay meeshuna cidlo ay too waaqla taho hal qof aanu joogin ayuu halkaa ku furo dejiyey kadibna in yaroo biyaa iyo in raashina ayuu uga tegey waa ka tegey inanka yar bay haysataa oo dee markaa waxa weeye markaa ilmo yar ah oo murjuca dabeedna markuu ibraahim dhaqaajiyey bay ka daba tagtay markaasay la hadashay markaasuu la hadli waayey markaasay cabaar daba gashay waa la hadashay waa la hadli waayey markii dambey ku tidhi ma ilaahay baa ku amray markaasuu yidhi haah yacni inaad halkaa nagaga tagto ma ilaahay baa ku amray wuxuu yidhi haah waxay tihi haddaana dayici maayo dabeedna way iska soo laabatay gurigeedii bay ku noqotay halkiibay dabeed marka waxa weeye intii ay biyihii iyo raashinkii yaraay ay haysteen ayay markaa iska isticmaaleen biyihii baa ka dhammaaday ilmihii baa harraaday ilmihii markuu harraaday ayuu markaa aad iyo aad markaysaa u ooyey markaasaa dabeedna marka waxa weeye intay dhigtay halka ceelka zamzamku yahay yacni oo markaa aanu ceelku ahayn wax biyo'ana aan loo aqoon meel biyalena aan meeshuba ahayn makiba ayay markaa waxay u baxday buurta yacni markaa safa ayay u baxday dabeedna waxbay bidhaamisay bal inay wuxuun aragto cod bay maqashay waxay tidhi in kunta daa qawsin fa aqis haddaad gargaar u saaxiib tahay noo gargaar waa ka soo degtay dabeedna ilmahana halkaasay ka eegaysaa waadiga togga markay ku dhaadhacdo halka marka hadda calaamaadka yacni akhdarka a ah loo sameeyey tog bay ahayd halkaasaa togga ayay markaa ka qarsoomaysay dabeedna si aanay ilmaha uga qarsoomin araggeeda bay orod ku dhaaftay waxay doonaysaa ilmaha halkaa inay ka ilaaliso waa halka markaa laynoo sharciyeeyey markaa in la gucleeyo dabeedna markaasay haddana marwe u baxday waxbay bidhaamisay toddoba goor bay sidaa samaysay markii dambe ayay ilmihii ku soo noqotay yacni waxaweeye marka ceelka zamzamka markaasaa waxa waxaweye biyaha zamzamka yacni waxaweeye loogu dhuftay meesha yacni malaggii ugu dhuftay dabeedna markaasaa waxa biyuhi usoo burqadeen biyihii baa dixday dabeedna biyihii bay markaa istidhi iyoynay kaa durdurin waxay isleedahay waa biyo yaroo dee kuu soo baxayo intan yari kaydha ku ahaatee dhulkan markaa yayna kala gaadhin moos bay usoo samaysay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday dayn lahayd durdur sidaa isaga soconayuu noqon lahaa durdur sidaa u soconaya ayuu noqon lahaa halkiibaa marka waxa weeye markaa biyihii zamzamkana waa yacni markaa sidii bay markaa u cabbeen ceelkii wuxuu noqday dee laas markaa u maaxanaya marba ayuu u noqday ay de marka waxaweeye yani marka ku intifaacayaan yani biyaha zamzamkuna waa ka duwanya biyaha kaleo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey yacni waa tacaamu tucmin waa cunto la cuno weeyi qofku hadduu biyaha zamzamka keliya cabbo cunto iyo cabitaanba waa ugu filan yahay cunto iyo cabitaanba waa ugu filan yahay saas aawadeed salafkii qaarkood waxaa la soo naqliyaa qaarkood inay markaysa waxaan yacni muddo badan inay biyaha zamzamka ku noolaayeen oo ay markaa waxaweye xataa kuba naaxeenba iyagoo wax kalaba cunin qaarkood afartan maalmood ama wax ka badan ay biyaha keliya cabbayeen shay labaadoo kaleo calooshooda galayna aanu jirin dabeed ay marka ay lahaayeen awood aan ku dawaafin aanu lahayn yacni xataa waaba naaxnayma yacni marka ay yidhahdeen nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waa tacaamu tucmin waa cunto la cuno yacni marka weeye yani cuntoo kaleu ka dhigan yahay awooddii cuntadaa laga helayaa iyo cabbitaanka labadaba ayaa laga helaya iyagoo halkii sidii u deggan ayaa qolo jurhum ah oo yacni markaa socod ah oo geeddi ah baa waxay arkeen haad bay arkeen yacni toganka yacni marka waxa weeyaan marka korkiisa yacni duulaya oo ku wareegaya markaasay waxay yidhaahdeen waadigan ama togan waxaynu ku naqaanay inaan wax biyo a ah lahayn laakiin haadkaasi wuxuu sheegayaa meesha biyo inay jiraan bal orodo soo eega cid baa loo soo diray waa la soo eegay waxaa loogu yimi markaa ismaaciil iyo hooyadii haajar iyo inankeedii ismaaciil baa loogu yimi dabeedna waxay ku yidhaahdeen markay biyihiina arkeen ma kula degnaa waxay tidhi waa ila degi kartaan laakiin biyaha waxba kuma lihdin ilama lihdin macnii waxaan idinka siiya mooyaane ilama lihidin waayahay bay yidhahdeen sidii bay kula degeen sidii ayay kula degeen dabeedna marka ismaaciilna carabiga wuxuu ka bartay yacni markaa qoladii jurhum ee la degtay buu ka bartay dabeedna wuxuu ugu hadlayba si ka fasaaxo badan sida iyagu ugu hadlayeen yacni sidaasuu markaysa markaa waxaa isaguna ku caraboobay oo markaysa markaa carabtii uu markaysa marka u noqday carab yani mustacriba uu markaysa waxaan u noqday markii dambena uu ka oo la xididay sidaas yadaa ayaa taasina ku dhacday calaa kulli xaal sacyiga safe iyo marwe dhexdooda la sacyinayaa mufasirkaaba caddayn doone waa rukni ka mida arkaanta xajka iyo cumrada sida saxiixa ah rukni ka mida weeye markaa lagama tegi karo waa in lala yimaadaa ilaaba ilaa madaahibtuse waa ku kala duwan yihiin oo qaarkood waxay leeyihiin waa rukni waa sida markaysa markaa shaafici iyo yani maalik ay qabaan shaafici iyo maalik siday qabaan weeye iyo riwaaya can alimaam axmed qowl labaad wuxuu leeyahay marka sacyi bayna safa walmarwa waa waajib weeye waajibaadka xajka ka mid a ah, oo waxa weeye xajku waa asaxayaa la'aantii laakiin yujbaru bidamin dhiig baa lagu kabayaa haddii lala iman waayo qowl saddexaad wuxuu leeyahay waa sunne waana sida riwaaya can imaam axmed ay qabto waana sida laga soo wariyey yacni marka cabdullaahi ibnu cabaas iyo cabdulaahi ibnu zubayr iyo laga soo naqliyey inuu markaa sunno yahay calaa kulli xaal qowlkaasi yani markaa saxiix maaha in la yidhaha waa sunne saxiix maaha sawaabku waxa weeyaan rukni arkaanta xajka iyo cumradaba ka mida inuu yahay weeye oo aanu asaxayn la'aantii sidaasaa markaa saxiixa waana sida shaafici iyo maalik ay qabaan riwaayada markaysa markaa waxaan yani muctamadka ah axmed ibnu xambalna waa sida markaysa markaa ay qabto marka jumhuurku saasay qabaan adilada markaa u daliilka ana shiikhaaba soo aroorin doona allah waxau uhi ina asafaa walmarwata safa iyo marwa jabalaani bimaka waa laba buuroodoo maka ku sugan kacbada agteeday ku sugan yihiin haddana xaydaanka markaysaga masjidkay ku guda jiraan gaar ha u xidhnaadaane min shacaa'ir illaah shacaa'irta diinka ilaahay bay ka mid yihiin looma jeedo daatadooda ka mida ah, waxaa laga tilmaamayaa sacyiga la yacni bayna asafa waalmarwa yacni la soconayo markaa la maraayo ayaa markaa ka mida shacairta diinka ilaahay ka mida toddoba goor baana sacigaa la samaynayaa safaa laga bilaabayaa marwaana lagu dhammaynaya safo marka laga bilaabo safo ilaa marwa waa shawd waa hal mar marwa in laga soo bilaabo haddana safo la yimaado oo mar labaad haddana waxa weeye markaa sidaasaa loo wadayaa ilaa toddoba goor dhammaadaan toddobadaa goorna waxay ku dhammaanayaan marway ku dhammaanayaan waxaana markaa laazima in safa laga bilaabo ayaa laazima waana sabca maraat sacyigaasina laba goorun baa lala imanayaa ama xaj gudihii baa lagula imanayaa oo uu rukni ka yahay cala asaxiix ama cumro gudaheed baa lagula imanayaa oo uu rukni ka yahay cala asaxiix sunnana maba lahaba dawaafka waa la badsan karaa waa la sunnaysan karaa oo dawaafku xad male muddada qofku maka joogana inuu tawaafka farabadsado way fiican tahay waayo waa cibaado maka mooye meel kale aan laga helaynin saas aawadeed qofkii maka tagaa inuu tawaafka ka faa'iidaysto oo intuu badsan karo badsado aad bay u fiican tahay tawaafku rukni buu leeyahay oo waajib buu leeyahay oo sunnuu leeyahay oo sunnihiisu xad ma leh wakhti kastaa la dawaafi karaa laakiin toddoba toddoba goor baa loo xidhayaa toddobadii kaste ee kacbada lagu wareegaabana waxay noqonaysaa la mid tahay addoon la xoreeye ay la mid tahay tallaabo kasta uu qaadana ajarna waa looga qorayaa dembina waa laga daadinayaa yacni mar kastoo toddoba goor uu kacbada ku dawaafana wuxuu ka dhigan yahay ka cidqi raqaba inuu addoon xoreeyoo kale u ka dhigan yahay saasoo kale u ka dhigan yahay marka haddaad kari karto inaad aada u farabadsato yacni in laga faa'iidaysto aada loo farabadsado weeye waayo waa cibaado meel kale aan laga helin qur'aan akhris meel kale waad ka helaysaa soon meel kale waad ka helaysaa salaad meel kale waad ka helaysaa sadaqaad meel kale waad ka helaysaa laakiin tawaaf meelaan kacbada ahayn kama helaysid waa cibaado mawdica ku gaar ah haddii la tago in laga faa'iidaysto ayaa muhim ah oo aada iyo aad loogu dadaalo min shacaa'ir illaahi shacaa'irta ilaahay bay ka mid ahaatay bimacnaa calaamaadka diinka ilaahay bay ka mid ahaatay aclaami diini calaamaadka diinka ilaahay bay ka mid ahaatay jamcu shaciiratin shacaa'ir waa jamac yacni mufradka shaciira weeye marka jamcu shaciiratin shaciira la jamciyo shacaa'ir baa lagu jamciyey shacaa'ir ayaa lagu jamciyey marka aayadda lafteeda inta lagu bilaabay waxay caddaynaysaa dee maadaama allah uu yidhi ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah shacaa'irta ilaahay bay ka mid tahay oo diinka ilaahay calaamaadkiisay ka mid tahay in shay qurbo allah loogu dhowaanayo inuu yahay waa caddaynaysaa calaa kulli xaal falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima waxaa loo yidhi yacni marka lidafci tawahumihim ismoodsiinta ay ismoodsiyeen muslimiinta qaarkood in marka waxa weeyaan ay tahay midaan habboonayn sidaasaa loo yidhi wailaa waa rukni arkaanta xajka ka mida sacyigu arkaanta cumradana ka mida faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima faman xaja albayta kii beytka xajiya bimacnaa u qasta beytka xaj uu xajinaayo ama xaj ku dhehmo oo la yimaada aw ictamara ama cumraysta ay talabasa bilxaji aw alcumra yacni dhex gala ama xaj ama cumro wa asluhumaa yacni asalkooduna labadan lafdi xaja iyo ictamara ictimaarkiiyo yacni xajka asalkoodu bimacnaa macnahooda luqawigee asal ahaan ay tahay alqasdu waziyaara waa qasadka iyo ziyaarada alxaju wuxuu la macno yahay qasdi xaja bimacnaa qasada marka waxaa laga tilmaamayaa qasdi makhsuusaa loo jeedaayo xaja albeyta ay qasada albayta lixajin baytullaahi alxaraamku ugu qasday yacni xajuu xajinaayo ictimaarkuna waa ziyaaro weeye oo cumraysadku marka macnaha luqawiga ah tafsiirka luqawiga uu leeyahay waxa weeye waa ziyaarada laakiin hadda macno sharciga loo isticmaalaya waa cimraysi la cimraysanaayo oo cumro lala imanaayo laakiin macnaha luqawigaa ah wuxuu yahay qasdiya ziyaaray kala yihiin ziyaaro waxa ah ictimaarka waa masdarkii ictamaree yacnii qasdina waxa ah xajka ayaa ah falaa junaaxa calayhi ay falaa isma calayhi wax dembiga korkiisa kuma sugna an yatawafa bihimaa inuu ku dawaafo safa iyo marwa dhexdooda inuu dawaafo dembi kuma qabo bihimaa waxaa loo jeedaa ay bisafa walmarwa safa iyo marwa loo jeedaa sacyi waa la yidhaahdaa tawaafna waa la yidhahdaa tawaaf bayna asafa walmarwa waa lagu itlaaqa waa la yidhahdaa sacyi bayna asafa walmarwana waa la yidhahdaa saas aaweed baa aayadda tawaaf laga cabbiray an yatawafa bihima an yatatawafa asalkuha fii idgaamu taa'i fi lasli fi taa'i waxaa ku sugan lafdigan yatawafa idqaamu taa'i ta'dii in lagu idqaamaayo idqaamku waa maxay waa dhexgelin lagu shidaayo idqaam huwa alidkhaal waa gelin idqaamu taa'i ta'da in lagu idqaamaayo bimacnaa lagu shadaayo ama la dhex gelinaayo fil asli asal ahaanta ta'da ahayd fi taa'i taada markaysaa lagu idqaamayo la dhex gelinaayo lagu shadaayo oo yatatawwafa asalkeedu ahayd yatafaccala yatafaccalu baa miir ka noqonaysa dabeedna markaa ta'dii baa ta' loo bedelay dabeedna ta'dii baa ta'da lagu idqaamay marka asal ahaantay dacda ahayd ee marka lagu idqaamayo da' baa loo bedelay dabeedna labadii da'ood baa la idqaamay oo siduu u dawaafayaa safa iyo marwe dhexdooda bian yascaa badaas waa baau taswiir suuraday ku dhacaysuu sheegaya bian yascaa inuu saciyo ayuu ku dawaafayaa baynahumaa safa iyo marwe dhexdooda eh, saciyo uu rooro ama maro sabcan toddoba goor nasalat waa soo degtay aayaddani lamma kariha almuslimuuna dalik markay muslimiintu taa karaahiyaysteenu naceen shakinay ka shakiyeen daraaddeed ay u karaahiyaysteen ayay soo degtay lianna ahla aljaahiliyati maxaa yeelay dadkii gaalnimada u ehelka ahaa jaahiliyadu waa gaalnimadii dadkii gaalnimada u ehelkaa kaanuu waxay ahaan jireen yatuufuuna bihima qaar safa iyo marwe ku wareegay ahaan jireen bimacnaa dhexdooda sacyi la yimaado yacnii safa iyo marwe dhexdooda mara waxay tawaafi jireen ama sacyin jireen wa calayhimaa sanamaan iyadoo safa iyo marwe korkooda ay ku sugan yihiin laba sanam oo yamsaxuunahumaa ay masaxayaan waa isaaf naa'ila wa can ibni cabbaasin cabdullahi ibni cabbaasna waxaa laga soo naqliyey ana asacya hayru fardin sacyiga safa iyo marwa la sacyinayaa faral ma aha wuxuu sidaa u yidhi lima afaadahu rafculismi min atakhyiir wuxuu faa'iideeyey daraaddeed rafcul ismi dembiga markaysagaa koryeelista laga koryeelaayo yacni wuxuu markaa faa'iideeyey daraaddeed oo min altakhyiiri dooransiin ah mintaa bayaaniye ah oo falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima waxaa laga fahmayaa in markaa dembi laguma qabo markaysaga sacyiga in lala yimaado laakiin caaisha radia allahu canha wa ardaaha waa radiday arrinka noocaasoo dadka qaarkood markii ay ku yidhaahdeen sacyiga safa iyo marwa waajib ma aha waayo allah wuxuu yidhi falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima waxay tidhi sidaa sheegaysaan ma aha haddii sidaa looga jeedi lahaa inaynay waajib ahayn waxaa la odhan lahaa yacni markaa dembi kuma qabtaan inaad ka tagtaan baa la lahaa laakiin lama odhan ee dembi kuma qabtaan baa la yidhi inaad markaysa waxaad samaysaan oo tawaafkaa la timaadaan dembi kuma qabtaan dee waxaana sidan dee loo yidhi waynu sii tawdiixinaynaaye shakiga muslimiinta qaarkood ay ka shakiyeen oo is yidhahdeen armaa ku dembaabtaano maadaama gaaladii ay marka waxaa sacyigan la iman jireen safa iyo marwa laba sanamoo saaranna ay masixi jireen arma kuma dambowdaan dabeedna markaasaa laimaya kuma dembaabaysaano dambi kuma qabtaan markii la dembi kuma qabtaan waxay faa'iidaynaysaa in arrinkaasi dembi ka maran yahay oo yacni cibaaradan waxaa loo yidhi dembiga ay ismoodsiiyeen inuu ka imanaayo inaanu ku jirin marka dee cibaaradii yacni waxay aqbali kartaa inay markaa sunno tahay iyo inay waajib tahay ama farar tahay yacni marka ayay aqbali kartaa iyo inay mubaax tahay mid walba waxaase la ysla ogol yahay mubaax inaynay ahayne qurbo ay tahay saciga safa iyo marwe dhexdooda ee waxa la ysku hayaa ma sunnaa ma waajibba ma rukni arkaanta xajkiiyo cumrada ka midaba oo la-aantii aanu ansaxay saas aawadeed hadalka ibnu cabbaas oo kale culammada qaarkood markay leeyihiin mubaax buu yidhi yacni sax maah waa sunnu isagu markaa yidhi oo laga soo naqliyey laakiin mubaax ma odhan mubaaxuna waa marka labada dacal ay siman yihiin marka shayganna labadiisa dacal ma sinee kollayba samayntaa arjax ah marka ma sunnu noqonaya ma waajib buu noqonayaa mise faral rukni uu noqonayaa arkaantii xajkii cumrada ka mid a adilada marka waxay ku soo aroortay haddaba nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kastuu xajinaayo ama cumraysanayo yacni kama tegi jirin sacyiga safa iyo marwa waa qodob waa midda kale yacni waxa uu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi yacni markaa sacyiga waa amray amar baa loo hayaa ya ina allaha katab calaykum asacya fascaw ama iscaw fa ina allaha kataba calaykum asacya sacyiga markaa la kaalayoo sameeya waayo ilahay uu idinku faral yeelay inaad sacyiga la timaadaan xadiiskaana culamada qaarkood baa quwiyey ta kale nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu yidhi wuxuu ilaahay ku bilaabaan ku bilaabaynaa xadiiskaana muslim baa saxiixa kusoo wariyey mufasirkuna waa qoray marka adiladaasi waxay ku tusinaysaa inaan nebigu ka tegin afar goor buu cumraystay afarta goor marna kama tegin wakada yacni waana amray ficil ahaanna intaba waa u sameeyey xajka markuu xajinayana nebigu waa leyni marka taasi waxay caddaynaysaa calaa kulli xaal lagama maarmaan inay tahay sacyiga safa iyo marwe in lala yimaada in lagama maarmaan ay tahay oo rukni arkaanta xajka iyo cumradaba ka mida inay tahay laakiin sunne male sacyiga layskama badsan karo xajkiina hal mar baa lala iman karaa aan mar labaad lahayn cumradiina hal mar baa lala iman karaa aan mar labaad lahayn markaana mar walba rukni bay ka yahay xajka iyo cumradaba laakiin dawaafka saynu sheegnay waa la badsan karaa yacni dawaaf sunno oo badan baa lala iman karaa wa qaala shaaficiyu wuxuu yidhi wa khayruhu iyo cid kaleo a'immada ka midiba sida maalik iyo riwaayada mashhuurka imaam axmed ruknun rukni weeye arkaanta xajka ka mida wakada arkaanta cumradaba ka mid a wa bayana anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu caddeeyey fardiyatahu faralnimadiisa ayuu caddeeyey biqowlihi wuxuu ku caddeeyey hadalkiisa uu yidhi ina allaha kataba calaykum asacya allah wuxuu idinku faral yeelay assacya sacyiga safa iyo marwe dhexdooda la marayo ama la roorayo ayuu idinku faral yeelay yacnii in markaa ah, safa iyo marwe dhexdooda la socdo rawahulbayhaqiyu wa khayru xadiiskana bayhaqi iyo khayrkii baa soo wariyey culamada qaarkoodna waa quweeyeen wa qaala wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ibda'uu bima bada'a allahu bih yacni ku bilaaba wuxuu ilaahay ku bilaabay yacni safa safa ku bilaaba xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey abda'u bima bada'a allahu bihi lafdigaana waa loo soo wariyey marka lafdi amar iyo lafdi ficil lafdi amar oo uu leeyahy ibda'uu bimaa bada'a allahu bihi iyo yacni marka nabda'u bima bada'a allahu bihi waxaanu ku bilaabaynaa wuxuu ilaahay ku bilaabay ama abda'u bima bada'a allahu bihi yacni intaba waa loo soo wariyey waman tatawaca ku kastoo sunmaysta wa fii qiraa'atin yatawac qiraa'o kalena waxaa ku sugnayd yatawac baa ku sugnayd asalkeeduna yatatawac bay iyaduna noqonaysay bitaxtiyati yaadii hoosta eh, dhibcaha ku lahayd la akhriyo wa tashdiid taa'i iyo ta'da markaa shadkeeda la akhriyo majzuuman xaal la jasminayo ficilka nasakha qaar baa yatawacu oo dabdiyey laakiin waa khalad eh, yatawac weeye qiraa'ada kale sabciga ah xamse eh, iyo kisaa iyo kayrkooda ay akhriyeen yacnii ku kastoo sunnaysta oo sunnanimo markaa sunno la yimaada wa fii idqaamu taa'i fiiha waxaa ku sugan ta'dii in lagu idqaamaya ku sugan da'da lagu idqaamayo oo la dhex gelinaya khayran ay bikhayrin khayr markaa sunnaysta ay camila maa lam yajib calayhi min tawaafin wahayrih sameeye waxaan ku waajib ahayn oo min tawaafin tawaaf ah waghayrihi iyo waxaan tawaaf ahaynba yacni markaa oo aan waajib ahayn la yimaada sacyigu soo geli maayo yani wakayrihi marka markaa soo geli maayo waxaa sunnanimada loo samaynaayo fa ina allaha shaakirun caliim fa ina allaha allah shaakirun waa mid markaa shukri naqa licamalihi yacni camalkiisa uu kaasi la yimi ee sunnaha ah ayuu ilaahay u shukri naqayaa oo u u shukri naqayaa bilisaabati calayhi inuu ka sawaabiyo ka ajarsiiyo caliimun bihi waa mid u cilmi badan yani waa ka sawaabinaya ilaahay waxa weeye waa shaakir oo camal yar buu sawaab weyn oo jaziila ilaahay ku bixiyaa sawaab weyn oo jaziila ayuu ilaahay ku bixiyaa camal yar ku bixiyaa taasina waxay ka mid tahay fadligiisay ka mid tahay aayadda aynu soo marray boqol afartan iyo sideed fastabiquu alkhayraat baadiruu ila altaacaati wa qabuuliha halkaa cibaarada uu mufasirku sheegay baadiru ila ataacaati taacaadka u dheereeya wa qabuuliha qabuulkeedana u dheereeya yacnii weji baan markaan maray futuuxaadkuna weji kaluu maray wa qabuulihaa wuxuu maray iyo aqbalaadda aqbalaysaan awaamirta aqbalaysaan ama awaamirta qabuul ula imanaysaan wejiga laakiin aan maray wuxuu ahaa wa qabuulihaa iyo asbaabta lagu aqbalaayo qabuulka yacni ilaahay idinka aqbalaayana u dheereeya bimacnaa sababaha laydinka aqbalaayo kadib waxaan arkay culammada qaarkood oo markii aan arkay wejiga futuuxaadku qorayo ayaan mulla cali ilqaari eegay isaguna wuxuu maray sidii aan maray buu maray wa qabuulihaa in la yidhaahdo ay wa asbaabi qabuulihaa asbaabaha lagu aqbalaayo calaa kulli xaal tawjiiha sida iyo sidaba waa loo fasiray laakiin sida aan isyihi waa mutabaadir mulla cali ilqaari laftiisu saasuu marayaa halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub ilayk